alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wacala aalihi wa saxbihi wa salama tasliiman kaiira waxaynu maanta ka bilaabi doonnaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ama aynu qaadan doonnaa alqaacidat luulaa qaacidada koobaad qawaaciddii shanta ahayd ee aynu soo aragnay ee ayaa halkan waxaynu ka geli doonaa tafaasiisheeda waana dersiga labaad adarsu thaani dersigaa labaad waxa uu ka warramayaa qaacidadii koowaad oo ah alumuuru bimaqaasidiha darsigan muxtawayaadka iyo waxyaabaha uu koobsanaya waa dhowr qodob waxaynu arki doonaa macna alqaacida qaacidadan alumuuru bimaqaasidiha macnaheeda adiladeedana waynu arki doonaa tadbiiqaadkeeda wax ka mida iyo tusaalayaasheedana waynu arki doonaa aqraadda iyo ujeeddada niyada laga leeyahayna waynu arki doonaa waxaa darsigani uu ku soo dhammaan doonaa darsigaa labaadii alqawaacidu alfarciyatu almundarijatu taxtaha ay taxta qaacidati alumuuru bimaqaasidiha qawaacidda ka farcamay qaacidadan alumuuru bimaqaasidiha baa iyadana aynu arki doonaa haddaba maxaa looga jeedaa alumuuru bimaqaasidiha macnuhu waxa weeye alumuuru arrimuhu bimaqaasidihaa waxa ay ku xidhan tahay waxa looga jeedo ulajeedada laga leeyahay baa arrimuhu ay ku xidhan yihiin oo ay xidhiidh la leeyihin alumuuru arrimuhu qowl iyo ficil iyo ictiqaad wuxuu doona ha noqdo waxa ay noqonayaanay ku xidhan yihiin bimaqaasidihaa waxa loola jeedo qofku markii hadalkaa uu ku hadlayey ama ficilkaa uu samaynayey muxuu uga jeeday marka arrinkii uu sameeyey maxaa laga eegaya xukun marka la siinayo inuu sax yahay inuu khaladiyo inuu dembiya inaanu ahayn inuu cibaadaya inaanu ahayn ujeeddadii qofku waxa ay ahayd markii ficilkaa uu samaynaya ama hadalkaa uu ku hadlayey ayaa la eegayaa waayo qaacidadani alfaadda iyo ereyadeeda marka la eego horta waxaa ugu caamsan ama ugu dee la yaqaanaa ugu caamsan lafdigan ah al alumuuru bimaqaasidiha waxaa kaloo jira alfaad kale iyo magacyo kale oo culimada qaarkood a u isticmaaleen ama siyaq iyo odhah kale oo isticmaaleen iyagoo qaacidan uga jeeda waxaa ka mid a ah, culimada qaarkood waxay idhahdaan ay qaacidadan ka dhigeen laa camala liman laa niyata lahu walaa ajra liman laa xisbata lahu oo ay uga jeedaanuun heli maayo ee yeelan maayo qof aan niyo lahayn oo dee niyadii camalku muxuu ku xidhan yahay dee niyadii buu ku xidhan yahay hadaanay niyaba oolin camalkii aad qabatayna waxba qaban maayo waxay la mid tahay alumuuru bimaqaasidiha walaa ajra liman laa xisbata lahu ajarna heli maayo qof markii uu camalka samaynaya dee ajar doon ka ahayn oo ajar aad ku heshidba may ka ahayno wax kaluu dee u jeeday waxaa kaloo ka mida ah walow qawaacidda ka farcamaysa ay culimada qaarkood ku dareen laa camala ila biniya laa camala ila biniya laakiin taasi qawaacidda farcigaabay noogu iman doontaa waxaa kaloo ka mid ah oo culimada qaarkood ay u isticmaalaan iyagoo qaacidadan u jeeda almucawalu cala asaraa'iri waalmaqaasidi waanniyaati waalhimami almucawalu waxa aad qabanayso waxaa loo eegayaa ee loo cuskanaya ee loo tiirinayaa cala saraa'il oo wixii qofku markuu shaygan qabanayay uu qalbiga yani saraysanayay dee uu qalbiga ku haystay waalmaqaasidi wixii uu ujeeday waalniyaati niyooyinkii waalhimami iyo wixii uu ku haminayey markii uu shaygan samaynayay waxay la mid tahay alumuuru bimaqaasidiha kama foga waxaa kaloo la yidhaahdaa idaarat lumuuri fi laxkaami idaarat lumuuri fi laxkaami arrimaha kala duwan xukunkoodu waxa uu ku wareegayaa calaa qasdiha qofku markii uu samaynayay camalkan camalkaa xukunkiisu waxa uu ku wareegaya ayuu noqonaya wixii uu u jeeday markii camalkaa uu samaynayay niyadiisu maxay ahayd muxuu qalbiga ku hayay haddaba eh, macaani mufradaati alqaacida kitaabka aynu usoo noqon macaanii mufradaati alqaacidati qaacidadan ereyadeeda macnahooda dee laba ereyin bay ka kooban tahay oo waa alumuuru iyo bimaqaasidiha marka dee alumuur macnahooda waa la iska fahmaya almaqaasidu waa jamcu maqsadin maqaasid waa waa oo la jamciyey waalmaqsadu maqsadkuna waaxidun waa mufradkii dee wa huwa maqsadku luqatan carabi ahaan anniyatu niyadii weeye waalcasmu iyo go-aankii la go-aansanayay calaa ficli shayi shayga samayntiisa maqsad waxaa la yidhaahdaa horta macaani kala duwan buu leeyay laakiin marka la eego isu imanaya macaanida luqatan maqsadkuu leey waxaa ka mid a ah in la yidhaahdo waa anniyatu waa niyadii waalcasmu iyo go-aankii lagu gaadhay go-aan yacni lagu qaatay calaa ficli shay shayga samayntiisa oo qofkii shay buu niyooday inuu sameeyo dee maqsad baa la odhanaya maqsad buu noqonaya waxaa kaloo la yidhaahdaa ityaanu shayi wa ummuhu ityaanu shayi wa ummuhu shaygii in lala yimaado dee loo qasdiyo la imaatinkiisa isna maqsad baa la ydhahdaa maqsad ayaa la ydhahdaa marka maqsadka lugatan waa anniyatu walcasmu calaa ficli ashay haddaba qasadow maxaa tahay sharci ahaan maqsadku waa shaygii loo qasdinaye dee lala imanaye la samaynaye sideedaba qasdi maxaa la yidhaahdaa sharcan waalqasdu qasadku aw niyatu ama niyadu fi sharci sharci ahaan marka qasad iyo niyo shareecada yani dhexdeeda marka waxaa looga jeedaa huwa isagu waxa weeye alcasmu in la go'aansado calaa ficli shayi shayga samayntiisii tacabudan xaal loogu cibaadaysanayaa arrinka lilaahi ilahi subxaanahu wa tacaala tacaala ilahay isaga ayaa sareeye waxaa la yidhaahdaa qasad ama anniya waa alcasmu calaa ficli shay taa marka horeba waynu soo aragna luqatan laakiin tani maxay la dheertay le sharcigii baa la joogaa niyada wax kasoo qaad kale ee la tixgelinaya waa tiye waa alcasmu calaa ficli shay tacabudan lilahi tacaala iyadoo ilaahay loogu cibaadaysanayo oo qofkani marka uu shay cibaadaa samaynayo cibaadadii maxaa laga maarmaano dee niya laga maarmaano marka marka aad cibaado la imanayso niyadaada waa inay ku jirtaa tacabudan lilaah adigoo ilaahay subxaanahu watacaala ugu cibaadeysanaya haddaba alqasdu iyo anniyatu ma isku mid baa mise way kala duwan yihi culimada in badan oo ka mid ihi gaar ahaan culimada fannigan alqawaacid alfiqhiya iyo usuulkaba wax ka qoray iyo fuqahada badidoodu waxay yidhaahdeen waa isku mid oo waa mutaraadifaanoo alqasdu haddii aad tidhaahdo iyo haddii aad cabirto anniya labaduba waa isku mid oo waa isa soo gudagelayaan laakiin culimmada qaarkood baa kala farqiyey oo tilmaamay in ay kala duwan yihiin alqasdu iyo anniya waxaana kala farqiyey inta badan arrintaa culimadu ay ka soo guuriyaan ibnulqayim raximah llah waxaa markaa isagu uu tilmaamaa kitaabkiisa bawaacid badaa'ic lfawaa'id waxa uu ku tilmaamo uu leeyahay laba arimood baa tilmaamaya inay kala duwan yihiin alqasdu iyo anniya qodobka koowaad waxa weeye buu leeyihi ana alqasda yatacallaqu bificli lfaacili nafsihi wa bificli gayrih waxa qasdiga la yidhaahdo oo ah qofku inuu shay doono ama go'aan gaadho waxay noqon kartaa mid isagu wixii uu samaynayey u qasdiyo waxaa kalooy noqon kartaaba cid kali waxa ay samaynaysa inuu u qasdiyo yacni bificlihi wa ficli hayrihi qasad baa la yidha hadii doono shaygaa inuu isagu sameeyo haddii uu doono cid kale inay samayso labadaba maxaa la odhan karaa qasdi baa la yidhahda laakiin niyada waxa niyo waxaa la yidhaahdaa doonitaanka ku gaarka ee ku kooban qofka ficilkiisa inuu idhahdo shaygaa yacni qalbigiisa uu kadhaa shaygaasaan samaynaya yani naftiisa uun hebel hebel waxa uu samaynayo inaad doontaa niyo maaha bay leey ayuu hebel waxa uu samaynayo ama qofkaa kale haddii aad doonto niyo la odhan maaye qasdi baa la odhanaya waad fahantaan filaya waxaa kale ku kala duwan yihiin sida uu tilmaamaya ibnulqayim waxa qasdiga loo yaqaano alqasdu laa yakuunu ilaa bificli maqduurin yaqsiduhu lfaacil waxaa qasdiga la yidhaahdaa ama doonitaanka marka qasadka looga jeeda niyadii aan looga jeedin waxa uu keliya khuseeyaa waxa qofku uu awoodi karo waxa aad awoodi karta inaad samayso marka aad go'aansato samayntiisa qasad baa la yidhaahdaa ile waad awoodi kartaa laakiin wuxuu leeyahay haddii mararka qaarkood waxaa dhici karta wax aadan awoodi karin haddana inaad yacni jeclaato ama aad niyooto inaad samayso xaaladdaa iyadaa maba awoodi kartid laakiin dee qalbigaad ku haysaa inaad samayn lahayd haddaad heli lahayd taa niyaa la yidhaahdaa tusaalahaan qofku low kaana lii maalan fa axuja yani lii maalan faa xuja tusaale ahaan maal miyaan yeeshaan soo xajiye yani waa tamani qofkan wuxuu ku tamaniya doonaya wax aanu hadda awood u lahayn sooma waxay ka dhigan tahay qofkaasi niyaa lagu sheegi karaa hadalkiisa yani wuxuu niyeystay haddii uu maal heli lahaa inuu xajka soo gudan lahaa qasad laakiin la odhan maayo wuxuu u qasdiyey xajka inuu soo guto la odhan maayo waayo waxay leeyiin qasdi waxaa marka uu yahay waxaad adigu awoodi karto oo samayn karto laakiin shayga aad niyootay haddii mid aadan samayn karayn waxaa la yidhahdaa maxay yacni anniya dee la odhanaya hadda macnuhu maaha in lagu leeyahay waxa aad samayn karta inaad niyootana niyo lama odhan karo macnuhu maaha yacni niyadu way ka ballaarhantahay xaaladda oo waxa aad samayn karto iyo waxaadan samayn karayn labadaba hadii aad go'aansato ama waxaan leeay qalbiga aad ku qabato niyaa la ysku odhan karaa laakiin qasadku muxuu gaar ku noqonaya oo wuxuu gaar u yahay waaad yani waxaad awooddo qura marka laga hadlayo ayaa la odhan karaa alilh waa qasdi almuhim culimada badankoodu laakiin waxay qabaan alqasdu iyo anniya inay isku mid yihiin sida awgeed dee culimada tilmaantay inay kala duwan yihiin way kooban yihiin aad bay kooban yihin waay wa alqaacidati ijmaalan macnaha qaacidadani ay yeelanayso guud ahaan haddii aynu aragnay almaqaasid waxaa looga jeeda ama alqasdu qaacidadan macnaheeda guud muxuu noqonaya macnaheeda guud waxa weeye anna aqwaal almukallafi qofka mukallafka ah hadalladiisu wa afcaalahu iyo ficiladiisuba taabicatun waxay raacayaanay daba socdaan liniyatihi niyadiisa fatakunu acmaaluhu camalladiisu waxay noqonaysaa saxiixatan mid sax ah idaa kaana alqasdu haddii niyadiisu ay tahay saxiixan mid saxa wa takuunu waxay noqonaysaa acmaashii iyo aqwaashii uu ku hadlayba faasidatan mid waxba kama jiraana idaa kaana alqasdu haddii ujeeddadiisu ay ahayd markii ficilkaa ama hadalkaa uu la imanayey faasidan niyadiisuba hadday ahayd mid faasida iyo ujeeddadiisu oo ujeedo khaldanba u ka lahaa macnaha guud ee qaaciidadan alumuuru bimaqaasidiha ay sheegaysaa waxa weeye hadallada aynu ku hadlayno iyo ficillada aynu samaynayno waxay tabacu yihiin niyadeenna qofkani markii uu hadalkaa ku hadlayey muxuu niyeysnaa markii uu ficilkan samaynayey niyadiisu maxay ahayd marka hadalkii iyo ficilka xukunka la siinayaa waxaa laga eegayaa waa niyada ayaa asaas u ah haddii niyadii qofkan tusaale markii hadalkaa fiican uu ku hadlayey hadal wanaagsan buu ku hadlay tusaale qur-aan buu akhriyey dikri kale u akhriyey xadiis buu dadkii buu wacdinaya inuu warkiisaasi maqbuul noqdo ficilkaa ama qowlkaa uu la yimi iyo in lagu celiyo marduud uu noqdaa waxay ku xidhan tahay niyadiisa markii arrintan uu samaynayay niyadiisu maxay ahayd qur-aan buu akhrinaya talow niyadiisu iyo ujeeddadiisu maxay ahayd ma waxau islahaa ilaahay daraaddii iyo ajar ka hel ayuu uga jeeday mise ujeeddadiisu waxay ahayd si loo yidhaahdo uu cod wanaagsan yahay iyo qur-aanku aada u akhriyaa iyo maxay ahayd ujeeddadiisu marka xukunka aynu siinayno hadalkaa uu ku hadlay ama ficilkaa uu sameeyey waxaa xukunku uu ku xidhan yahy waa niyada qofkani muxuu qalbiga ku hayay marka ou niyeysna marka ana aqwaala almukalafi qofka mukalafka ah hadalladiisu wa afcaalahu iyo ficiladiisuba taabicatun waxay daba socotaa oo ay raacaysaa liniyatihi niyadiisa fa takuunu acmaaluhu saxiixatan waxyaabaha qofku uu samaynayaa sax bay noqonayaan iyo kuwa la aqbalay oo dee wax wey laga guddoomay marka camal la yidhi ficilkiina waa soo gelayaa un qowlkiina waa soo gelayaaye idaa kaana alqasdu goormaha qofka wixii uu sameeyey uu noqonayaa mid saxa haddii ujeeddadiisu marka horeba ay ahayd iyo niyadiisu saxiixan mid saxa wa takuunu faasidatan waxa ay noqon doontaa mid faasido waxba kama jiraan camalkii uu sameeyey ama acmaashii qofku uu qabtay idaa kaana alqasdu faasidan haddii ujeeddadiisi iyo niyadiisu ay ahayd mid faasida oo waxba kama jiraan marka dee waxa weeye camalkii la qabanayey waxaa u asaasa iyo qowlkii lagu hadlayeyba waa niyadii kuma gaaro qura arrintani cibaadaadka oo keliya ha u qaadane waa wax kastoo qofku uu samaynayo iyo wax kastoo uu ku hadlayo oo axkaami ay ka ratib mayso axkaamtaa ka ratib maysa waxaa laga eegayaa niyada meel walba mucaamalaadkii bay gelaysaa oo fiqhul usra iyo nikaaxii bay gelaysaa meelo badan bay gelaysaa haddii tusaale ahaan ninku isagoo gabadhiisii la hadlaya oo wax kale kala hadlay uu ku dhaha anti aaliqu ka war anti aaliqu anti jamiilatun buu isyidhi dheh waad qurux badanta xaggan kalunbaabay ugala wareegtayo anti aaliqun buu ku yidhi miyaa la odhanaya way kaa furanta waayo qasadkiisi ujeedadiisaa leegay muxuu uga jeeday hadalka ma wuu go'aansaday inuu furo mise dee jamiilatu intuu ujeedayba halkaasoo aaliqatunun bay ka noqotay marka mar walba camalkii axkaamtu ay ka ratibmaysay iyo hadalkii axkaamtu ay ka ratibmaysay waxaa loo eegayaa waa niyada niyada laga eegaya adilat lqaacida qaacidadan adiladeeda adilo badan bay leedahay qaacidadani laakiin waynu soo koobnay addaliil lwal daliilka koowaad ee qaacidadan asalka u ahay waxa weeye an cumara bni lkhaaabi radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulki ilaahay oo leh inama alacmaalu binniyaat inama alacmaalu ay inamaa sixatu lacmaali acmaasha sixadoodi iyo ansixitaankoodu waxa uu ku xidhan yahay biniyaati niyooyinka wa inamaa likulli imri'in qof kastana waxa uu sugnaaday umana waa waxa uu niyoodo faman kaanat hijratuhu qofka hijradiisu ay ahaato ila allaahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa fa hijratuhu kaa hijradiisu ila allaahi wa rasuulihi bay ahaanaysaa yacni wanaaggii uu doonayay buu ka helaya ile niyadii baa la waman kaanat hijratuhu ilaa dunyaa yusiibuhaa qofka hijradiis ay noqoto iyo qixitaanka uu ka qaxay beledkii gaalada ee beledkii islaamka uu tegey adduunyo yusiibuhaa uu soo helo aw imra'atin yatazawajuha aw yankixuhaa labada riwaayo way jiraan ama inuu gabadhba soo guursadaa ujeeddadiisuba ay ahaydoo wuu dhex raacinayey uun dadkii qaxayay buu sii raacay ee islaamnimadooda la baxsanayey fa hijratuhu kaa hijradiis ila maa haajara ilayhi waxa uu hijrooday bay u noqonaysaa yani wax ajra uu ka helayaa ma jirto xadiidkani waa xadiidka qaacidadan u asaaska iyo seeska u ah, daliilka u ah saynu horeba usoo tilmaanayna culimada qaarkood baa qaacidadan waxay ka cabireen xadiidka lafdigiisa oo maxay yidhaahdeen inama alacmaalu binniyaat ama alacmaalu binniya ayay ka cabireenba waxaana xadiidkani uu tilmaamayaa acmaasha iyo waxyaabaha la qabanayo waxaa gundhig u ah oo laga eegaya inay ansixeen iyo inaanay ansixin waa niyada haddii niyadii ay wanaagsantahay camalkiina waa wanaagsananaya haddii niyadii ay xumaato camalkiina waa xumaanaya xadiidkani marka laba dacal buu inaga tusinayaa acmaasha aynu qabanayno niyadu inay lagama maarmaan u tahay inay tahay arukn arakiin rukniga ugu muhiimsan ee camalka laga eegayo arrinka koobaad oo uu inagu tusinaya waxa weeye dee acmaashiiba maxaa lagu xidhay iyo waxaynu qabanaynay waxaa lagu xidhay niyada soo maha taasi waa qodob waxaa kaloo uu inaga tusinayaa camalkii in la aqbalo iyo in aan la aqbalin in ajar laga helo iyo in ciqaab lagu muto iyana maxaa loo eegaya niyadaa loo eegaya labada dacalba natiijada camalka ka dhalatay iyo camalka laftiisiiba niyo ka maarmi maayo camalkuna niyo ka maarmi maayo natiijada ka imanaysaana niyo ka maarmi mayso yani natiijadaas maxay noqonaysa iyo niyadii baa loo eegaya niyada ayaa loo eegaya xadiidkan culimmadu waxay ku tilmaameen inuu yahay ulusulcilmi cilmiga la yaqaano ee sharciga ah ee kitaab iyo sunnaba ka kooban inuu yahay saddex meeloodoo meel macnuhu ma aha in la leeyahy masaa-ishii oo dhan saddex meeloodoo meel buu koobsaday ha u qaadan masaa diiniga ahayd ee waxaa loo jeedaa qofku waxa uu samaynayo camalka uu la imanaya waa saddex mid yaani acmaashu saddex bay ku wareegaan waxa weeye al aqwaal oo dee wixii carabka uu kaga hadlayay iyo acmaashii xubnaha uu ka samaynayey iyo camalkii qalbiga ahaa xadiidkani markaa niyadii buu ka hadlayaa soo ma iyo muhiimadda ay lahayd marka halkaa marka laga eego camalka aynu qabannaa saddexdaasunbuu uqaybsamaa acmaal waxa weye lisaani oo dee carab ka soo baxaya qaar xubnaha ka imanaya qaar qalbiga ka imanaya marka xadiidkani muxuu si gaara uga hadlay alacmaa yani niyadii soo ma niyadii oo qalbiga dee camalkii qalbiga ah sidaa awgeed baa loo yihi waa ulu lcilm saddex meeloodoo meelbuu dee ka hadlay waxa weeye marka laga hadlaya acmaashi culimada qaarkoodna waxay ku sheegeen inuu yahay rubuc lcilm cilmigii afar meeloodou meelba xadiidku inuu koobsaday iyaguna waxay ka eegeen waxaa jira culimada qaarkood inay tilmaamaan islaamnimaduba inay ku wareegeyso afar xadii afartaa xadiid mid ka mida wey xadiidka koobaad oo dee inama alacmaalu binniyaat iyo xadiidka kale tilmaamaya laa yaxilu damu mri'in muslimin ila biixda alaa iyo xadiidka kale tilmaamaya albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar iyo xadiidka kale buniya alislaamu calaa khamsa waxa dhahe afartaa xadiid baa uu ku wareegaa ay yani diinta islaam ku wareegtaa waxa dhahen dabeetana afartii arrimood xadiidee diintu ay ku wareegaysay mid ka mida weeye sidaa awgeed baa la waa rubcu lislam ama rubcu lcilm loo yidhi addaliilu thaani daliilka labaad waxa weeye can sacd bni abi waqaasi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alay wasalam qaal sacad binu abi waqaas waxaa laga warinayaa rasuulku qaala lahu inuu ku yidhi innaka adigu sacadow lan tunfiqa ma bixisid nafaqatan sadaqad tabtagii biha adigoo ku doonaya sadaqadaa iyo waxa aad bixisay wajha allahi ilaahay wejigiisa ilaa haddii ay sidaa tahay ujirta biha waa lagaa ajar siinaya xataa xitaa waxa aad gelinayso ayaa ajar lagaa siinayaa fii fiyi imra'atika gabadhaada afgeed afkeeda waxa aad gelinaysa aad biil uga dhigayso iyo cunto iyo raashin kaana ku dha'o ajar baa lagaa siinaya waa haddii laakiin ay tahay maxay tabtagii biha wajha allah ilaahay daraaddii ay kaa tahay xadiidkanna xadiidkaa horun buu xoojinayaayo bal u fiirso oo sacad bin abi waqaas xadiidku waa dheeraa laakiin dee intani waa inta qaacidada khusaysa waxaa rasuulku uu ku yihi calayhi salaatu wasalaam waa kii dee lahaa waan xanuunsanayaa waxaa laga yaabaa inaan yani ku dhinto rasul kale maxaad igula talinsa maxaan bixiyaa maal badan baan leey ma wada bixiyaa maalkaygii mabarh baan ka taga rasuulku waxa uu ku yihi calayhi salaatu wasalaam ma bixisid wax bixin biil ha noqdo sadaqad kaloo caadiya ha noqoto adiga oo he ku doonaya ilahay daraaddii ay kaa tahy tabtagii biha wajh allah halkaa niyadii baa dee looga jeeda haddii niyadaadu ay tahay ajar ku hel xataa biilkii kugu waajibay baad ajar ka helaysa biilkii hadda waajibka ee gabadha inaad tiisa lagaa duniya carruurtaada baad ajar ka helaysa oo rasuulku waa kaa xataa gaadhsiiyey waxa uu ninku xaaskiisa siinayo biil uga dhigayo inuu ajar ka helayo laakiin shardigu waa maxay waa in niyadiisu ay saxtay marka dee biilkii aad bixinaysa waa camal waa shaqo aad qabanaysa shaqadii inaad ajar ka heshay inaad ajar ku weydaa waxay ku xidhantahy niyadaada haddii niyadaadu ay tahay ajar ka helo waajibka rabbi uu ku saarina gudo ajar baad ka helaysa haddii ay kaa tahay qayladeeda iska aamusi iyo yaan lagula yaabin iyo yaan la odhan biil ma siiya iyo yaan lagugu caayin iyo hadday xaggaa tahayna wax ajaroo aad ka helaysaahe ma jiro labadaa cam waa hal shay hadda eeg waa nafs shay waa biil iyo biilu lakiin maxaa kala duway oo midna ka dhigay mid ajar laga helayo midna ka dhigay midaan ajar laga helayo waa niyada soo mahad xadiidka cumar ibn khataab hadda aynu akhriyayni maxaa labadii hijiro midna ajar looga helay midna looga waayay waa hijro iyo hijro waa isku tilmaamo waa isku sifo waa isku masaafo alhijratu min maka ila almadiina laakiin midna ajar baa laga helay midna lagama helin limaada niyadii bay dee ku xidhantay alumuuru bimaqaasidiha marka arrimaha halkiin laga eegayaa waa waxa looga jeediyo waxa niyadu ay tahay ayaa laga eegayaa insha allahu tadbiiqaadka iyo tusaalaha darsiga dambe ku qaadan doonaa hada wabillahi towfiiq sala allahuma cala nabiyina maxamed